بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxa weeye waxaynu ku jirnay alficl اmuطaaric almuctal اlaakhir وaxwaalu icraabihi waxaynu sheegnay ficilka muطaaric muctal اlaakhirku inuu saddex nooc yahay muctal biاlأlif muctal biاlwaaw iyo muctal biاlya muctal biاlأlif ka yarضى وaykشhى muctal biاlwaawi ka yadcuu وayarjuu muctal biاlyaai ka yahdi وayarmi waxaynu soo qaadanay ficilada muctalulaakhirka xaalatu rafciga markay godan yihiin in damada lagu qadaro oo damat muqadara lagu rafciya ama lagu godaa cala aakhiri cala alif walwaaw walya marka ay xaalatu nasbiga ay joogaan ama ay mansuub yihiin ficiladani waxaa lagu nasbiyaa bifatxatin muqadaratin cala alif alifta waa lagu qadaraa odaye adana way ka daahirta xaalaةuljasmiga markay joogaan saddexda noocba waxaa lagu jasmiya xadfu xarfi اcilla ka aliftale alifta laga tuuraa ka woodale wooda laga tuuraa ka yadalana yada laga tuura waayo khulaasada ama eh, qaacidada ayay si fiican culummadu labada sheekh ugu sheegeen eh, qaybtaa waxaan jecelahay inaan kaga noqdo icraabka dhowr tusaale inaan ka icraabo eh, yataqada alqulaam yataqadaa waa ficlu mudaaricun marfuucu litajarudihi min الnaasib wاljaasim وcalaamaة rafcihi damaة muqadaraة calى akhirih ama calى اlأlif algulaamuna waa faacil marfuuc qaybta kale miaalka u horeeya ka icraabo anta tadnuu min اlkabsh tadnuu baan icraabaya ficlu muطaaricu marfuucu litajarudihi min الnaasib wاljaasim وcalaamaة rafcihi damaة muqadaraة calى اlwaaw qaybta saddexaad ashtahii aطacaama ashtahii ficlu muطaaricu marfuucu litajarudihi min الnaasib wاljaasim وcalaamaة rafcihi damaة muqadaraة calى اlya aطacaama mafcuul bihi mansuub qaybtaas waa qaybtii xaalaة rafciga ama ay ficladani marfuuc ahaayeen qaybta nasbaha ama mansuubka ay yihiin mid walba qayb kasta ka ugu horeeyaan ficilada qaarkood ka icraabo awaddu an yataqada اlqulaamu awaddu ficlu muطaaricu marfuuc litajarudihi min الnaasib wاljaasim وcalaamaةu rafcihi aلdamaة الظaahira damadu waa daahir lannahu kani waa صaxiix اlaakhir maaha muctal aakhirkii wax lagu qadaray xaraf صaxiixa u dambeeya kan awaddu wuxuu la mid yihin adhabu iyo aakulu ashrabu aktubu aqra'u akhruju ayuu la mid yahay an xarfu nasbin yatagadaa ficlu muطaaric mansuub ban wcalaamaةu nasbihi fatxaة muqadaraة calى اlأlif haddii ficilka uu yahay muctal aakhir bilif waa alif u dambayso fatxadana waa lagu qadara marka la nasbinayo fatxada lagu nasbinayana waa lagu qadara algulaamuna waa faacil marfuuc أhaafu an tadnuwa min اlkabsh ahaafu waa ficlu muطaaricu marfuuc وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة calى akhirih wa صaxiix اaakhir ficilka ahaafu an xarfu naصbin tadnuwa tadnuwa ficlu muطaaricu mansuub ban وcalaamaةu nasbihi alfatxaة الظaahira calى akhirih alfatxaة الظaahiraةu fatxa ظaahira wey way ka daahirta min xarfu jar alkabshi ism majruur bmin calaamatu jar alkasr lan ashtahiya طacaama lan xarfu nafyin wanصbin ashtahiya ficlu mudaaricu mansuub bilan wcalaamatu nasbihi alfatxaة الظaahira aطacaama mafcuul bihi abigiina halkaas dhu kaga baxan kaaliftale waa lagu qadaraya adadii labada kalena adada way ka daahiraysa lam yataada alulaam lam yataada lam xarfu nafyin wajasmin yataada ficlu mudaaricun majsuumu bilam wacalaamatu jasmihi xadfu xarfi cila xarfu cilii baa la xarfu cilaha la tuuray muxuu ahaa ma alif buu ahaa ma wow buu ahaa ma ya buu ahaa ma la garan karaa xarfu cilaha la tuuray alif baa laga tuuray ma daliil calaa dalik maxaa ku tusaya in alif la tuuray alfatxa lam yataada kordhigaasi wuxuu ku tusaya in alif la tuuray yatahadaa lam akhsha laa tansa fatxadaa u dambaysaa waxay ku tusaysaa xarfu cilaha la tuuray inuu alif yahay lann marka wow la turofiso laa tadnu lam yasfu lam yacdu godaal baa ku haaya wuxuu kutusayaa godaalkaas ama damadaas kutusaysaa xarfu cilaha la turay inuu wow yahay yadnu yasfu lam ashtahi lam yajri lam yacwi kasradaas maxay kutusaysaa in xarfu cilaha la turay uu yahay ya yahay ashtahi yajri yacwi lam ashtahi ama laa tadnu min alkabshi alcraab laa tadnu min alkabshi laa xarfu nahyin wa ama naahiya baad iska odhansa tadnu ficlun mudaaricun majsuumun bilaa annaahiyati wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila wahwa alwaaw wاdamatu qablahaa daliilu calayha wow baa la tuuray waxaa lagu garanaya in wow laga tuuray damada ka horeysa min alkabshi min xarfu jar alkabshi ismu majruur bmin wcalaamatu jariya alkasraة ظaahira lam ashtahi الطacaama lam xarfu nafyin wajasmin ashtahi ficlu mudaaricu majsuum bilam wcalaamaة jasmihi xadfu xarf اlcila wahwa alyaa wاlkasraة qablaha dliil عalayha الطcaama mafcuul bihi mansuub wcalaamaة nasbihi alfatxa kaas waa icraabkii kuwa qaarkood ka icraabnay tusaale ahaan waxaa kaloo ku daraya dersigaa hore xuruufulcila inta badan waxay keenaan in xarakada lagu qadaro haddii xuruufulcila akhirulkelima ay fadhiistaan kelmadda akhirkeeda ama ficil mudaarica ahata sida halkan oo kale ama ismi ha noqoto kelmaddu sida inoo iman doonta haddii xarfu cila akhirulkelima uu fadhiisto akhirulkelimana aynu ognahay inuu yahay maxalul icraab meeshii kelmadda laga icraabayay isbabedelku ku imanayay xarfcilahaas wuxuu keenaa in xarakadii ay muuqan weydo oo ay daahiri weydo oo xarakaadka qaarkood lagu qadaro marka saddexda xarfcilla way kala duwan yihin sababaha loogu qadaraya ee xarakadu uga daahiri weydana way kala duwan yihin taasaan doonaya inaan ku daro oo inaan darsigii hore ku darin waxa weeye haddii aakhirulkalima uu alif yahay xarakada waa lagu qadaraya xarakaadka dhammaantoodna waa lagu qadaraya hadday xarakadu damo tahay iyo haddii ay kasro tahay iyo haddii ay xarakada ugu fudud xarakaadkae farxada laydhaa tahay farxada ugu fudud intaba waa lagu qadaraya xarakada ugu culus xarakaadka oo dammo ah iyo ta ugu fudud xataa oo fatxa iyo kasradii oo udhaxaysa saddexda xarakaba waa lagu qadaraya akhirulkelima hadduu alif yahay kelimadu ama ficil ha noqoto sida yardaa iyo yascaa oo darsigeenna ama ismi ha noqoto siday noo iman doonto muusa iyo ciisa noo iman doonto akhirulkelima haddii uu alif yahay xarakaadka oo dhan waa lagu qadaraa sababta loogu qadaraana waxa weeye waxaa la idhaahda atacauru attacaduru oo macnaheedu tahay alistixaalatu inay mustaxiil tahay oo aan aanay aqbalaynin xarakaadka lama xarakayn kara alifta noocaasa laa taqbalu lxarakaat hadihi اlأlif laa taqbal اlxarakaat أya xaraka midna ma aqbalayso marka tacadur baa la dhaa icraabki imika aan icraabayni waxaad ku daraysaa markay meeshu alif tahay ee aad tidhahdo maala ficl mudaaric marfuuc calaamatu rafci damat muqadaraة calى اlأlif manaca min ظuhuuriha damadaa waa muqadar aan leenahay waxa manciyey inay muuqato manaca waxa diiday min ظuhuuriha muuqashadeedii iyo daahirnimadeedii waxaa diiday attacaduru baad odhanaysa manaca min duhuuriha atacadur xaraka la'aantaan la xarakayn karaynin alifta ayay u muuqan weyda haddii ay aliftani ahaan lahayd xaraf xarakada aqbala waa la xarakayn lahaa laakiin aliftan xarakadii aqbalay manaca min duhuuriha atacaduru waa lagu daraya icraabka meel kastoo ay alif tahay yتغذى فعل مطاaرع مرفوع وعلاaمة رفعه ضمة مقدرة على الألف maxaad raacinaysaa منca min ظuهuuriha التacذر لن يتغذى markay tahay ama أود أن يتغذى يتغذى فعل مطاaرع منصوب بأن oo منصوب وعلاaمة نسبه فطحة مقدرة على الألف maxay u daahiri weyda فadxadii منca min ظuهuuriha meel kastoo ألفi taallo oo alifuu dambayso waa manaca min uhuuriha atacadur maxay noo soo haray aliftii baynu ka hadalnay saddexdii xarficilla maxay noo haray alwaaw walya waa isku mid iyagu waa isku xukun alwaaw walya waxa wax loogu qadaraa waxaa la ydhahdaa aiqal aiqal way ku culus tahay xarakadu wey xarakadaa ku culus baa looga daaya maaha ma xarakoobi kara maaha lama xarakayn kara maaha sidii alifta waa la xarakayn karaa awoodaya laakiin iqal bay keenaysaa culays bay keenaysaa sidaa darteed firaaran yani min aiqal iyadoo eh, aynu culayska oo culayska laga baxsanayo ama laga fogaanayo iyo xarakadii laga daynaya xarakadu iqal bay keenaysaa way ku culusta awoodayay markaas xarakadii laga dhaafay ialka ay leedahay darteed marka markaad icraabaysa tadnuu ama aad icraabaysa yajrii ficilkii muctalun bilwaawiga ahaa iyo kii muctalun bilyaiga labadiiba marfuuca yadnuu iyo yajrii baad icraabaysa waxaad odhanaysaa ficlun mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala lwaawi iyo cala lyaai labada midkood yadlu iyo yejri manaca min uhuuriha maxaad ku daraysaa manaca min uhuuriha aiqal manaca min uhuuriha iqal manaca waxaa diiday min uhuuriha dabmadaasi inay ka daahirto yadcuu wowdaa in la godo lama godin yajrii yadaa in la godo waxaa diiday culayska ay keenayso yadcuu waa la odhan kari laha yajriyu waa laodhan kari laha waa la godi kari laha laakiin iqal bay keenaysa waxa ka fudud yajri ood iska reebto iyo yadcuu ood iska reebto manaca min uhuuriha aiqal meesha hadday wowiyaya u dambayso maxaad ohanaysaa manaca min uhuuriha aiqal haddii alif u dambaysana maxaad ohanaysaa manaca min uhuuriha atacajur xuruuful cillaha sababta wax loogu qadaraa waa labadaas sababoo keliya qarna tacajur baa loogu qadaraa waa aliftoo keliya qaarna iqal baa loogu qadara iyo culays ay keenaysa harakadu awooda iyo yada taauran fi tacaduran fi اlأlf istiqaala istiqaala yani wa iqal fi اlwaawi wاlyaai fakhud miaala marka taana icraabka lagu soo daro markay alif tahay dama iyo fatxaba wixii aad ku qadarto waxaad odhanaysaa damatun muqadaratun ama fatxatun muqadaratun cala alif manaca min duhuuriha atacadur ooyaya hadday yihiinna waxaad odhanaysaa damatun muqadaratun cala alwaawi ama cala alyaa manaca min duhuuriha athiqal icraabka waa in lagu soo daro kuwa dambana way inoogu iman doontaa tamriinaadka haddaynu wax ka akhrino بين الأفعاaل المطاaرعة المعطلة الآخر في العباaراaت الآتية وعين علامة الإعراب في كل فعل بين الأفعاaل المطاaرعة بياami أفعاaشha مطاaرعة المعطلة الآخر ee معطلة الآkhرka في العباaراaت الآتية فعilada معطلالآkhرka مطاaرعa ka soo saar وبين وعين علامة الإعراب في كل فعل waxaad cadaysaa calaamada lagu إعراab ضمة مقدرة haduu godan yihi ma مقدرة damadu mise waa ظاahiرة damadu kama daahiri jirin muctalol akhirka wada muqadar bay ahayn marka la nasbinayo mxuaha fatxa muqadara mise waa fatxa aahira haddii la jasminayo dhammaantood xadfa xarficila lagu jasminayo icraabkii sheeg alcaaqilu yahtadii binusxi lmujaribiin wayabqii rida allahi wاnnaas alcaaqilu qofka caaqilka wax kala garanaya garaadka leh yxtadi wuxuu ku hanuunaa binusxi mujaribiin dadka mujaribiinta waaye araga taladooda yuu qaatay ee hortii soo jabay ayuu ka faaidaystaa jabkooda uu taladooda qaata isagu ka leexdaa ariiqii lagu jabay wayabqii wuxuuna raadiyaa rida allaahi ilaahay raalligelintiisa wanaas iyo dadka ama raalliahashahooda ayuu raadiyaa oo labadaba ilaahayna raalligeliyaa dadkana isku dayaa inuu yani ay ka raali noqdaan yahwa shujaacu geesigu wuxuu jecel yahay yahwa bimacnaa yuxibu ashujaacu mayaadiin alqitaal meelaha lagu dagaalamo iyo garoommada dagaalka ayuu jecel yahay walaa yakhshaa kama cabsado an yalqaa inuu la kulmo almacaaطiba halaag iyo halaagyaal inuu la kulmo fiiha fii tilka mayaadiin fii mayaadiin اlqitaal meelaha lagu dagaalamayo inuu ku dhintana kama boqo walaa yakhsha kama cabsado an yalqa inuu la kulma almacaatib almowt wاlhalaag fiiha idaa lam tasfu haddii aanay saafi noqon khalaa'iq اlinsaan insaanka dabaayiciisu dabeecooyinkiisu haddaanay saafi hayno dabeecooyin wanaagsan aanu lahayn insaanku falan yabtagiya raadin maayo ama dooni maayo sadaaqatahu saaxiibtinimadiisa axadin qofna raadin maayo falan yabtaia rabi maayo oo dooni maayo sadaqatahu la saaxiibidiisa axadun qofna la saaxiibi maayo kol hadduu dabeecad xun yahay in tadcu abiiba haddii aad dakhtarka u yeedho fi leyli habeenkii aw nahaar aw nahaari ama maalintii yati ilayka uu ku imanaya in tadcu abiiba fi leyli aw nahaari yati ilayka uu ku imanaya marka tusaalayaashaasi alcaaqilu tusaalaha koobaad yahtadii waa ficil mudaarico marfuuca wa calaamatu rafci damatu muqadarat cala alyaa manaca min duhuuriha iqa wayabaii waa la wuxuu raadinaya ou rabaa ficlu mudaaricun marfuucu wa calaamatu rafci damatu muqadarat cala alyaa manaca min duhuuriha aiqa yahwaa wuxuu jecel yahay ficlu mudaaricun marfuucu wa calaamatu rafci damatu muqadarat cala alif manaca min duhuuriha atacadub walaa yakshaa kama cabsado tii jasminaysa maaha laadii jasminaysa maaha laada jasminaysa waa tan ha samaynin taa wey tani ma sameeye weya waxaa laga warramaya un inaanu biqin inaanu cabsan baa laga warramaya lama laha ha cabsanin oo amar looma jeedinay ama nahyi marka laa waa naafiya tan ladhaa ama xarfu nafyin yakshaa waa ficlu mudaaricun marfuuc weeye lannu wax jasmiyaana ma soo gelin wax nasbiyaana ma soo gelin wa calaamatu rafcihi damat muqadarat cala alif manaca min duhuuriha yahwa iyo yakhshaa labaduba waa marfuuc laakiin an yalqaa ka waran an xarfu nasbin yalqaa ficlu muطaaricun marfuuc miya mise mansuub mansuub ban wa calaamatu nasbihi fatxaة muqadaraة calى اlأlif manaca min duhuriha tacadud alifta wax ka daahiraa ma jiro lannu lamaba xarakayn karo idaa lam tafu lam tafu ficlu muaaricu majsuumu bilam wacalaamatu jasmihi xadfu xarfi cila tafuu bu ah falan yabtagiya lan baa halkaana ku jirta xarfu nafyin wa nasb yabtagiya ficlu mudaaric mansuubun bilan wacalaamatu nasbihi alfatxatu aahira way ka aahiraysaa yaada iyo waudiyayada way ka aahiraysaa lannu fatxadani waxay uga daahirtay iqal ma laha iyado culays ma laha sababtu waxay ahayd culays halkanna culays ma jiro in tadcu haddii aad u yeedho aabiiba fi leyl nahaar yati ilayka in waataynu soo maray imise ficiil bay jasminaysa laba ficil ka hore waxaa la dhaha ficlu shar haddii aad u yeedho dhakhtarka ka dambana waxaa la dhaha jawaabu shar yati ilayka wuu ku iman marka labadaba way jasminaysa ficlu shardigii ay jasmisay me tadcu ficlu mubaaricun ficlu mubaaric ficlu shari majsuumun bin ficlu mubaaric ficlu shari majsuumun bin wa calaamatu jasmihi tadcu xadfu xarfi اlcila dacaa yadcuuwa wow laga tuuray wadamatu qablaha daliilu calayha damadaas waxay kutusaysa in wow la tuuray yati wuu ku imanaya ficlu muaarc jawaab har majsum bin muaarc jawaab har majsum bin wcalaamaة jasmihi xadfu xarf اcila wahw alya mxuu ahaa asalkiisa yati yadii baa laga tora ficilka muaarc hadduu muctalul akhir yahay oo la raba in la jasmiyo ama adawaadkii wax jasminaya soo galaa lam iyo laa iyo in iyo waxaa lagu jasminayaa muctalulakhirka xadfu xarficilla xarficilli waa in laga tuuray tadcuu wowdii baa laga tuuray yati waxaa laga tuuray maxay yadi xarficillihii baa laga tuuray tamriinka labaad ficiladaas waxaa laga dhigayaa yaxya iyo yadnu iyo yahdi iyo yaclu iyo yastawi iyo yakhlu ficilada waxaa laga dhigayaa mar marfuuc jumla la soo gelina mar waxaa laga dhigayaa marfuuc oo naasib iyo jaazim midna lagama horreysiinay haddii marfuuc laga dhigo dhammaantood waa lagu qadaraya damadii kii aliftala kii wowdala kii yadala de saasay ahayd marna mansuub baad ka dhigaysa haddaad mansuub ka dhigto laba ka mid a ah fadxadii way ka daahiraysa awowdale iyo kayadale keebaa lagu qadaraya ka aliftale sida yaxyaa oo kale yaxyaa oo keliyaa ku jirta waayahay haddii aad majsuum ka dhigaysa dhammaantood maxaa lagu jasminaya xadfu xarfcilla yaxyaa lam soo geli lam yaxyaa yadnuu lam yadnuu yahdii lam yahdi yacluu lam yacluu yastawi lam yastawi yaklu lam yaklu waayahay tamriinka afraad isagana waa inaad ka soo shaqaysaan haati mudaarica kuli ficli min alafcaal اlaatiya wadachu fi jumalin ثalaaث bxayu yakuunu marata marfuuca wmarata mansuuba wmarata majsuuma uma bid aakhir mudaaric aladii tadharu calayhi xarka ficiladan jumlooyin geli marna waxaad ka dhigtaa marfuuc marna waxaad ka dhigtaa mansuub marna waxaad ka dhigtaa majsuum maya mar waxaa ka horaysa horta mudaaricoogii keen haati mudaarica kuli ficl min alafcaal ati mudaaric maa hadda waa ficil maadi mudaaric ka dhig dabeedna saddex jumloo kala duwan geli iyagoo mudaarica marfuuc iyo mansuub iyo majsuubka kala dhig calaadaa u horaysa uu koreeyey calaada xarfujarka iyo calaadan labaa laga kala dhiga calaada xarfujarkii waxay u qoran tahay ya calaadan uu koreeyena waxay u qoran tahay alif haya calaa mudaaricig muxuu noqonayaa yacluu dabeedna yacluudaa jumlooyin soo geli bu hada yahdii shakaa yashkuu raadiya yardaa caamiya wiin dhabeelay yacmaa khafiya yakfaa raadiya caamiya khafiya khashiya waa isla mid yardaa yacmaa yakfaa waayahay tamriin fi اlcraab namuudaj yakhtafi alkhufaash hufaashka ama fiidmeertu waxay isqarisaa binahaar maalintii way isqarsa hadaa soo icraabi siduu icraabay tusaalaha ka faa'iidayso lam yanmu zarcigii ma weynaan ma korin lam yanmu ma siyaadin azarc zarcigii ma dheeraanin ma bixin waayahay acrib اljumal alaatiya kuwana soo icraab yanha allahu can اlkadibi yصفu اljaw lan yartaqya alxasuud lan yartaqya alxasuudu alxasuud waxaa la dhaha kaiir اxasd xasad qofka xasadka badan iyo xasuud la xaasid iyo xasuud bay kala waa sida aalim iyo daluum ama aafir iyo afuur marka xaasid marka la dhaha waa xaasid xasuud marka la dhado waa la badiyey waa ku xasad badan lam taqlu alqidru alaa yali miyuha yali beriga karkiisi hadduu yali ahaa lam tali bay noqonaysaa lam tali alqidru berigii ma karin ama ma fixin oo kale marka laleeyahay halayaanki waayahay kan kuwa icraabkaana soo icraabo wallahu subxaanah wa tacaala aclam